asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد الفصل الثاني عشر alimaanu bilqadaa'i waalqadar cashirkii laba-iyo tobnaad wuxuu ku saabsan yahay rumayn qadihiiyo qadarka la rumeeyo maa huwa alqadaa'u wamaa huwa alqadar iyagaa tilmaan u baahan qaduhu waa xukun qadarkuna jaangooyow marka eebbe subxaanahu wa bicilmihi saabiq cilmigiisii qadiimkaha buu ku xukumay waxa ahaanaya oo dhan inay ahaadaan buu xukumay waa qadi haddana suu u xukumay buu u fulinayay fulintaa uu fulinayana waa qadar marka alqadaau waalqadar aad bay u ballaaran yihin laakiin haddaynu koobno qadaana xukunka eebe waa ashyaada xukumay wey qadarkuna jaangooyada wax la arkaba siduu u xukumay ay mashiicadiis iyo iraadiisa ugu dhacday uu u fuliyo wey markaa haysintii wax la haysiiyey waa qadarkii qadlihii markii hore waxaa sida inuu noqdo la xukumayna qadlihii wey jaab bay qadlihiiyo qadarka leeyihin arkaantii iimaanku ka mid yahay waa ruknigii lixaad ee u dambeeyey alimaanu bilqadaa'i waalqadar qadihi iyo qadarka markaad rumaysidna dhibaato badan baad ka badbaadaa waa maxay dhibaatada laga badbaadayo waxeeba kuu qadaroo kaaba daaweyn oo adiga intaan lagu abuurinba la gartay adiga intaan lagu abuurin wixii eeba gartay ee lawxul maxfuudka ku qorna wixii markay kuu yimaadaan labaa kula gudboon alsabru waalistirjaac waxaan wax lagu gabsiin karaa yaa maaha wax kaa daaweyn wey wasadaqa allaahu fii qowlih maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin laxulmaxfuudka wey min qabli an abraaha intaanaan naftaba abuurin buu xagga waxaan ku sii yaallay idan waxaa sidaasa een ku gafayn goortuu kuu yimaado asabru inaad adkaysato dulqaadato oo waxaan lagaama leexin kare aadan ajri waayin waalistirjaac innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inaad tidhaahdo ood ku dareentid addoommadii qiimiga badnaa ee eebba ammaanay ee uu yihi subxaana aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun eebelgudkoodii la sheegay ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum ulmuhtaduun kuwa naxariis iyo dembi dhaaf leh ee hanuunsan waa kuwa markay masiibo la kulmaan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun yidhahdo wey intaa keliya taa kula gudboon haddaad marka faraha kaa lumo oo markaad masiibadii la kulantid aad marka ugu horeysa eebbihii adiga abuuray masiibadaana alqadaau waalqadar awalna ku xukumay haddaa na kugu fuliyey aada mudaaharaad iyo buuq ku samayso gaalowdo moorada ka baxdo buuqdeed qaylisid calaxashideed boodboodid ajirkiisoo ma aadan waayin soo saxarahalla ma aadan galabsanin ma waxaad leedahaa la qaatay eeba wuxuu lahaa buu qaatay wiilkan waa dhalay aada leedahay ilaahna wuu abuurtay kolkaa ma adiga dhalaa leh masaalii abuurtaa leh kolkaa laguma dulmin haddii labadii loodba lagaa tuuray laguma dulminin almaaliku yatasarafu fii milkihi kayfa yashaau bilaa ictiraada calayh yaa kugu haysta adiga riyaalladaad soo shaqaysatay markaad midna bibsi ka bixisay midna baasto ka bixisay midna bariis ka bixisay mixid baa kugu haysatay kolka markuu ilaah labadii indhood ritay inaha isagaa leh ina lilaahi maa akhad walahu maa acdaa marka safarna ha ka tegin ajrina hawaayin hana gaaloobin kolkay qadlihii qadarkii kuu yimaadaan haddaad rumaysan tahay waddadaasaad mari wasadaqa allah fii qowlih ma asaa min musiibatin ilaa biidni illah dhibaato ma dhacdo haddayse dhacdo eebba fasixidii bay ku dhacday waman yuumin billaah yahdi qalba qofka eebba rumaysan ee qadlihii qadarka yaqaan wuxuu u garanayaa waxaan u yimid inuu alle ka yimid waxaa la gudboonna asabru waalistirjaac inay yihiin haddaan kolkaa iimaan jirin kolkii qadih iyo qadar ki yimaad baad boodbood galaysa intaad ku dhacaysa intaad ku dhacaysa kolkaa shaydaan baa soo baabulkacsana wuxuu ku oranayaa ninkaan jiran xaar mukulaal weli ma loogu qabeeyey baal ma loogu qaaciyey tubaaka ma la siiyey marka qadiya qadar ma rumaysnid kolkii xaar mukulaa lagugu qabeeyey oo qolfiya daandhilye iyo qoobab laga soo qaaday suuqa baktiga lagugu qiiqiyo saasaad markaa naf baxaysa ilaan qadiya qadarkii wax joojinaya male adiga iyo ummaddana la kala dilo oo lagu yidhaahdo mataqaana meesha lagaaga yimid gaab arbaxaa lagu asiibay qof gaabanaa lagaa gaari marka muslimka inta gaaban inta dheer yaa badan ama intii lasoo dhaafaba gaabniyo waxaas qaraabada laxfariisoo la yihaah qofaan kaa dheeray oo kuu dhow ood gacalmoodi baa ku kala gooyey markaad ilmihii iyo awlaaddii iyo wixii aqrabaha iyo dariskii ku jeedsatay hanti waxaad lahaydna waa la madoobeeyey xididaa lasoo qodaa beese lagu duugay rabaan yaa waay dabaalka beese xidla ku duuga adaa lagaaga qaaday jeebkiisuu ku shubtay waa kaa caqli badiyey danihiisuu ku gutay laakiin wuxuu kaaga qaadaa geedka xiidkiisa lagu soo qodaa asyaar raba in beese lagu duuga maogiye xiidkii la qodi maayo waar iska korbooda haygu dilin jinniga iyo awliyada iga soo hagaaji wax la hagaajinaa malehe idan qadli iyo qadarkii ma rumaysid soo maaha kolka waxaasa isku kaa bedela jiniyaa soo baabulkacsana habaraa gacanta kugu dhig kuul faraaqya leh yaa gacanta kugu dhiga sida la isugu kaa bedela caqiidada markii laga qaado oo qadlihii iyo qadarkii lagu tuso inayn ilaahba ka imaanin ay dad ka yimaadeen hantidiina lagaa qaato markaasaa wixii eebba kuu gartaad noqoni hadduu caafimaad kuu gartay iyo hadduu geeri kuu gartayba idan waxaasoo dhan maxaa siraad kor ah aliimaanu bilqadaa'i waalqadar inaad tiraahid dhibaa yimid lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa huwa mawlaanaa wacala allaahi falyatawakal ilmu'minuun waxaan ilaah nuu qadarin mab imaanayin la yusiibana ilaa maa kataba allaahu calayna maaha ayada lanaa wa kelimatu lanaa nafci wa kolka waxaan ku imaanaa qadlihiiyo qadarkaa nafciyaaba kugu jira limaada hadduu yahay wax wanaagsan oos ilaahay kuu qooshqooshana waa waxaad rabtay xoogaa haddii lagugu adkeeyana waad sabri ajirna waa helaysa wasadaqa rasuulu sala allahu calayhi wasalama fii qowlih cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulahu lahu khayr in asaabathu saraa shakara fakaana khayra lah wain asaabathu daraa sabara fakaana khayra lah walaa yakunu dalika ilaa lilmu'min kolka ilaahay ku abuurtay adiga ku lahaa wuxuu kuu qadaro dhan khayr wey kanna ku sabar ajir adeeshiige kanna ku mahdi aad ajireyside la yusiibana ilaa maa kataba allaahu lana intee kale wax ka imaanaye yaa awood leh yaa itaalle makhluuq idaylkii markii laysu geeyo xadiidkii waa imaan doonaa oo nabiga cabdullaahi bn cabaas ku lahaa waclam ana alummata low ijtamacuu calaa an yaduruka bishayin aw calaa an yanfacuuka bishayin waxaanay baqadarin uunkoo dhan dhib iyo dheef miduu yahay kusoo gaarsiin kari maayaan idan alimaanu bilqadaa'i waalqadar halis wey intaasoo dhibaataadna ka xuroobaysa haddaadan isagii rumayninna dhibaatihii adiga maba la isdhaafin karaba kolkaad qufacdaba inaad tiraahd midaa isoo daymooday inta ilaahay dhowraysa hadda aniga ildaymooshadaas maxay sheegaysa waa riiraxyootay midaa isoo daymooday wahaakada marka ha yaraatee hase weynaatee alqadaau waalqadar aada u dhegeysa waa meelahaan laanahay wy meelahaan laanahay een ka baaba'nay wey alfaslu thaani cashar cashirkii laba iyo tobnaad alimaanu rumayn bilqadar bilqadaa xukunkii eebbe uu shar iyo khayrba korkaaga ku xukumay waalqadar jaangooyadii eebbe ee xun iyo sanba inay ku marto jaangooyey yuu ku saabsan yahay yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay biqadaa illah xukunka eebbe wa qadarihi jaangooyada eebbe buu rumaysan yahay wa xikmatihi murtida eebbe uu rumaysan yahay oo waxaan qadihiya qadarkee ku imaanaya xikma weyn baa ka dambaysa adiga ama garo ama ha garanin xikmatun baaliqa famaa tugni nudur xikmada baaliqada ka dambaysa khud mihaalan waaxidan hal mithaal qaado jiradii cudurkaa la nacabiya inaad jirato xanuunsato baa aada loo nacabiya inta faa'iida ku jirta ballagayso jirada awal wa qabla kulli shay xanuunkaa ku qabtaa inta uu leeg yahay baa dembigii kaa hoobanaya qandha kulul baa nabiga qabatay asxaabtii baa soo booqatay yaa rasuulalaahi qandhada ku haysa la yidhi ee waxay la eg laba qandho oo laba qof oo asxaabtaa ku dhacda oo la isku daray la eg tahay nacam haakadaa buu yihi aniga qandhadii qabata qandhadiina lama eke laba qandho idinkay la egtahay markaas asxaabtu garatay daalika biana laka ajraan daalika biana laka ajrayn oo wax laba qandha lasuu kaa daray ma inaad laba ajri heshaa nacam inaan laba ajri helow markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qanada kulul ee qofka muslimkaa qabanaya geed roobkii ka dhamaado xagaa jooga gugihii roobkii baa dhammaaday xagaa buu joogaa caleentiisa markay angegto oy caleenta jilicdo dabayl xoog la hadday ku dhufato maxaa geedkii ku harayo caleentii qabaax dhulkay xuskanaysaa caleentii sidaasoo kale baa qandhadu dembiga u hoobisa markaasoo qandhadii danku uguma jirto markay wixii dembi lagu arkay hoobisay soo faa'iida way maha qandhada mid labaad qabso haddaan qandhanin oo dhibaataiyo dhanqariya daawaxba kugu dhicin sow ilaah isma moodeen wasadaqa allaahu fii qowlih walow basata allaahu risqa licibaadihi labaqow fi lard kallaa ina alinsaana layadaqa araahu istaknaa ladnaan miyaa la xajin karaa kolkaad qandho weydo ood geeri weydo oo cayrnimo weydo oo baagamudanimo weydo sow erka isku shareeri maysi marka sow burus celin uma baahni burus celin bashariyadaada iyo dacfigaaga iyo tabarxumadaada in lagu tooso uma baahnid caqli celin wey mid saddexaad intaad ladan tahay eebba xusuusan maysa danahagaad eryanaysa laakiin kolkay qodax ku xanuujiso ilaahw kooxda xanuun badana kooxdaa kuu sheegtay ilaah intayn kooxdan kumudin ma ogeyn qandhada ka daran geerida ka daran kolkaasaad xalxalo horsanaysaa ilaah bayba ku tustay oy ladnaantii ku tusi weyday dhibaatadii allay ku tustay gacmahaad dhigatay allaw ixaafid allaw roobkeen allaw nabadkeen allaw cudurkaan qaad korka waa ilaah ku tusay maad ka maaranta intaasaa jiradii ku jirta ilaah inay ku tusto dembigaagii ina hoobiso addoonnimadaadii iyo waxaad tahay inay kuu sheegto idan wax aan maslaxa ku jirinba male kolka wa xikmatihi murtideebe iyo wa mashii'atihi doonidiisu arrintan doonay waxaa la ammaanay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu u sheegay toddobaatan kun oo markay xabaasha ka baxaanba jannada toos u gelaysa xisaab iyo qiyaame iyo aan kuba leexanayn fakaariya goobta suuqiiba iman maayaan jannaday ka baxayaan xabaalahay ka baxayaan jannay toosu aadaya markuu sheegaa la isku wareegeysta waryay noqon karaan kuwaas asxaabta miya war may gaallimaama soo marnay annage ilmaheenna miya waa la hoyan waay waa la hargeli waaye buuqa xerka isku shareeray rasuulka intuu u sheegay warkan uu gurigiisa iska arkay muuqi hadduu maqlu soo noqday war maxaa idinku dhac yaa rasuulallah waxaan baadi goobaynay dadkaad noo sheegtee tidhi waa toddobaatan kun xabaalahay ka baxaan jannay toos u galaan xisaab iyo miisaan iyo buuqba ma mara kuwaasaan raad goobayni kolkaasuu yidhi hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquuna walaa yaktawuuna walaa yatatayaruuna wa calaa rabbihim yatawakaluun shan tilmaan wey toddobaatankan kun eed goobaysaan laa yarquuna waxmadda weeyaan waxay leeyihiin soo ilaa qofkaan ma jiraysiinin laga warsugo xikmatun baaliqatun aa meesha ku jirta hum aladiina laa yarquun iyagu waxmadda weeyaan walaa yastarquun dawana ma dalbaan walaa yaktawuun ismana gubaan walaa yatatayaruun waxna ma baasaystaan haddee shimbir dhawaaqo ama dawaca dhawaaqdo ama wiiro wiiro fiid kacdo ama shimbir dhan u buubo waxaas dareen ma gelinayo walaa yatatayaruun waa lagu soo kallahay ku ilaa asaaka igu soo kallahay arrinta waa kala fadhiid asagaa ile maxaa ishiisa shanta kuu suray kolka haddaad tidhaahda uunkaan eebe ee qaar batiibada yahay aan baasaysana qaarna abshiraysana waa beentaada abshirna kuuma aha inkaarna kuumaaha dembigaaga baa ku inkaara xasanaadkaaga baa ku abshir naftaada ku shuqlow walaa yatatayaruun waxna ma baasaystaan wa calaa rabbihim yatawakaluun waxa la wixii u yimaada ilaahay aaminsan yihiin kolka toddobaatankii kun haddaad xiriirsan lahayd lagaama xigo adiga intaan ma yeeli kartaa laa yarquun waxmada weeyaan walaa yastarquun ismada weeyaan walaa yaktawuun isma gubaan walaa yatatayaruun waxma balaystaan calaa rabbihim yatawakaluun ilaahay yaqaanin oy kor fuulaan oy xuskan yihiin oy aaminsan yihiin oo wixii dhibaatayo qoonsimaada allay u sabraan wixii khayrana ha uga mahdiyaan tilmaantan shantaa lagu sheegay xukaasho nin la yihaa ibni muxsin baa yidhi udcu llaaha yaa rasuula allah li an yajcalanii minhum ilaahay inuu toddobaatanka igu daro ilaahay itu kolkaasaa nabiga yidhi anta minhum awlaad ba ku jirta nin walba marka waa baabulkacsaday anigana yaa rasuulallah naga dhaaf xukaasha kaaga hormaray albaabka ma xirmeen haddaan xikmadaas lagu xirin haddaba safarka lagu safraayo qadihiiya qadarka qiimigiisi arka qiimigiisa arka wamaca daalik dawadii waa bannaantah ogaada in laisdaweeyo waa bannaanta haddaad wax bartoo taqaanana inaad lafaha bixiso oo wax daweysa waa bannaanta meel hadday ku xanuunaysa dab ku dhaji waa bannaanta laakiin toddobaatankii kuma jirtid ogaa toddobaatankii kun kuma jirtid inaad jannada gashana suuragal waata oo waxaa jannada gala toddobaatan kun keliya maaha laakiin toddobaatankan waxay yaab ku leeyihiin inay fagaari iyo qiyaamiyo xisaabtanba kusoo leexanin wahaakada alqadaa walqadar la rumeeyo haa arrintaas keentay wa mashiicatihi eebbaweyne doonidiisa wa annahu arrinka wuxuu yahay laa yaqacu shay-un wax dhaca ma jiro fi lwujuudi adduunka gudihiisa xataa afcala ilcibaad addoomaha waxay samaynayaan baa allaha ka dhige alikhtiyaariya ay u leeyihiin ilaa bacda cilmillah eebbaweyne aqoontiisa ka gadaan bay waxa dhacaya dhacan bihi waxaas dhaca uu ogaaday shayga iyo wa taqdiirihi hadduu jaangooye eebbe hadduu ogaaday oo xukumay oo jaangooyey kadib bay waxaa dhacayaa dhacaan waxaan heerkaas marin ma dhici karaan wa annahu eebbaweyne tacaalaa korahaye cadala waa garsooray fii qadaa'ihi xukunkiisa wa qadarihi jaangooyadiisa xakiimun eebba murti badan oo wax walbaba suu ku fiican yahay mariyo wey fii tasarufihi maamulkiisa wa tadbiirihi iskudubaridida uu uunkiisa adduun iyo aakhiraba agaasimayo ee isku dubaridayo wa ana xikmatahu eebba weyne murtidiisa taabicatun waxay raacaysaa bimashiiatihi doonistiisa maa shaa eebba wuxuu rabo ayaa kaana ahaada wamaa lam yasha waxaan eebba rabin lam yakun weligiisna ma ahaanin dibna u ahaan maaha walaa xawlo xeelad iyo siyaaso wax looga gabada ma jiro walaa quwa xoog wax laysaga dhiciyo ma jiro ilaa bihi eebba xeeladiisa iyo quwadiisa inuu kugu daafaco kugu meel mariyo ma ahaani tacaalaa korahay wadaalika arrinka liladilla daliilyaal baa tusinaya annaqliya ee laga maqlay rabbi rasuul waalcaqliya kuwa la garanayo ataaliya ee soo socoto wey aladilatu naqliya kow ikhbaaruhu eebbaweyne waramidii tacaalaa korahaya can daalika qadihii iyo qadarkii xaggood ayuu ka waramay fii qowlihi eebbaweyne hadalkiisa gudihii uu yidhi inna annaga eebbaweynaah ayaa kulla shay-in wax la arka dhammaantii khalaqnaahu kulla shay annaga abuurnay waxaanan ku abuurnay biqadarin jaangooyo wa qowlih eebba hadalkii buu ku sheegay casakaadka unidaylkii wajalla eebba weynaaye uu yidhi wa in min shayin wax jira ma jiraan ilaa hadday wax jiraan cindanaa annaga eebba weynaa agtanada waxaa yaalla khasaa'inuhu shaygaas isagaa weelashuu ku jiro agtayday yaallaan wamaa nunaziluhu shaygii ma dejinno khayr hadduu ahaa shar hadduu ahaa roob hadduu ahaa dabayl hadduu ahaa risqi hadduu ahaa cudur hadduu ahaa caafimaad hadduu aha wamaa nunaziluhu shaygii ma dejinno ilaa biqadarin jaangooyaan ku dejinnaa macluumin annaga eebaa agtanada laga yaqaan marka ilaah boqornimadiisa gudaheeda wuxuusan qadarin xukumin doonin manaca wa fii qowlih eebba qowlkiibuu ku sheegay ma asaaba ma dhacdo min musiiba haba yaraatee wax dhibaato ah ma dhacdo fil ardi dhul gudihii kuma dhacdo walaa fii anfusikum idinka nafafyaalkiina gudahood kuma dhacdo ilaa hadday dhacdo musiibo ha yaraato ha weynaato wax kasta ahaato fii kitaabin kitaab gudihii bay masiibadu ku qoran tahay goorma min qabli an nabraaha nafta intaanan abuurin horteed ayaan masiibada sii abuurnay oo kolka adiga iyo waxaa kugu dhacayaa weyn waxaa kugu dhacayaa kaa weyn intaan adiga lagu abuurin yaa waxaan la abuuray lawxul maxfuudka lagu dhigay ina daalika waxaan masiibadaa qadarideeda iyo naftii loogu talagalay waafajintiisa calallaahi eebbaweyne korkii yasiirun waa ku fududahay wa fii qowlih eebbaweyne hadalkii gudihii ayuu ku sheegay ma asaaba ma dhacdo min musiiba haba yaraatee wax dhibaato ah ma dhacdo ilaa hadday dhacdo biidni illaah eebbaweyne fasaxuu fasaxay inay dhacdo idankaas qabidiisa ayay masiibadii ku dhacday wa qowlih eebbaweyne hadalkii uu yidhi wa kulla insaanin qof la arka kulligiisa alzamnaahu waxaan ku dhajinnay daa'irahu camalkuu sameeyey waxaan u gelinnay fii cunuqihi luquntiisa gudaheeda wa qowlih eebbaweyne qowlkiisa qul waxaa tidhahdaa rasuul suubanow lan yusiibanaa amuu nagu dhacaa lama leh ilaa maa wax maahaane kataballaahu eebbaweyne dhigay lanaa annaga uu noo dhigay qadihii wey huwa eebbaweyne ee mawlaana sayidkanagii ah wa mutawalli umuurina taladanada isaga gacanta ku haya kolka walmawla axadkii waxa leh yatasarafu fii mawaaliihi intuu leeyahay suu rabo ayuu u maamulaa laa calayhi wey qul waxaa tidhaahdaa rasuul suubanow la yusiibana amuu nagu dhaca lama leh ilaa maa wax maahaane kataba allaahu eebba weyne dhigay lanaa annaga uu noo dhigay huwa eebba weyne laa khayruhu axad kale warkii tuur baa mawlaana sayidka naleh eena maamula eebbaa ah wa calallaahi eebba weyne korkii laa calaa khayrihi eebba wax ka soo haray laguma jira warkood falyatawakkal ha tala saarteen almu'minuun intii eebba rumaysay kolka intaad tidhaa baan rumeeyey haddana eebba inaadan aaminin oo cuskanin iimaankaagu waa dhawcaya waa kan wa cala allah falyatawakal ilmu'minuun waxaa lamida wa cala allahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin wax badan baa qur-aanka lagu xelxeliyey kolka tawakul eebba la cuskado la aamino la garto waxa ku imaanayoo dhanba inay dhankiisa ka yimaadeen waa qismun min alimaan qayb iimaanka ka midow tawakul markii la waayana oo eebbe la aamini waayo iimaan nafle ma jirow fayatawakal mumin wa fii qowlihi eebbaweyne hadalkii gudihii ayuu ku sheegay asakaadka addoommo ideelkood wajalla weynaay uu yidhi wa cindahu eebbaweyne agtii waxaa yaal laa cinda hayrihi eebba waxaan ahayn oo waxaanaynu sheegi doonno uu agyaallaa maba jire mafaatixul waxa qarsoon furayaalkiisa eebay furayaashii ag yaallaan laa yaclamuhaa mafaatiixda ma oga ilaa huwa waxaan eebba ahayn oo qeybka furihiisa yaqaan lama arko wayaclam eebba wuxuu ogyahay maa filbar dhulka gudihiisa waxaa ku sugan oo dhan buu eebba ogyahay waalbaxar badda gudaheeda waxaa ku sugan dhammaantii buu eebba keligii ogyahay wamaa tasqutu ma dhacdo min waraqatin caleeni ma dhacdo oo geedka ma dhacdo ilaa haday caleen dhacdo yaclamuhaa eebbaweyne caleentaas geedka ka dhacday waa og yahay walaa xabbatin xabadii ma dhacdo fii dulumaati alardi dhulka mugdigiisa gudihiisa xabad kuma dhacdo walaa radbin wax qoyan ma jiraan walaa yaabisin wax engegan oo qallalan ma jiraan ilaa wax jira dhammaantii fii kitaabin mubiin wa kula shayna axsaynaahu fii imaamin mubiin ayay lamid tahay fii kitaabin kitaab gudihii ayay ku yaalaan mubiinin wax walba caddaynaya wahuwa lawxulmaxfuudu wa qawlih eebba hadalkiina waa uu ku sheegay qadiya qadarkii wamaa tashaa-uuna waxba dooni maysaan ilaa an yashaa allah eebba inuu doono maahaan oo waxaan qalbigaaga ku soo dhacaya ead raboonayso inaad rabootood doonto eebbaa doonay hadduuna eebba doonin inaad doonto ma dooni kartid addoon laleeyahaato waa lagu xukuma wamaa tashaawuun wax ma doontaan ilaa an yashaa allah eebba weynaba inuu wax doono maahaane allihii rabbulcaalamiin uun idaylkiis abuurtay hantay maamulayay wa qawlih eebba weyne qowlkii yuu ku sheegay qadihii iyo qadarkii ina aladiina dadka ay sabaqad u hormartay lahum iyaga mina annaga weyne xagganaga alqadaa waalqadaru dadkaan iimaan u xukumay iyo camal suuban xagnaan u jaangooyey ina aladiina dadka ay sabaqad u hormartay lahum iyaga mina annaga eebba xagganaga yaa qadaa'an xukun eebbe iyo waqadaran jaangooye eebbe waxaa ugu hormaray alxusnaa kalimatu tawxiid ulaa'ika kuwa canhaa naarta xaggeeda mubcaduun waa laga fogaynaya sida looga fogaynaayo fogaynayo ay galaan warkeed bareeb laa yasmacuuna xasiisahaa shanqarteedana maqli maaya xaggee jiraan wahum fii ma ishtahad anfusuhum khaaliduun waa tamashlaynaayaanu jannay ku dhex jiraan intay naftoodii jeclaatay bay ku tamashlaynayaan oo argagax iyo dhibaatada soo ka qayb geli maayaan laa yaxsunuhum alfasaxu alakbar watatalaqaahum almalaa'ika qaa'ilatan lahum haadaa yawmukum aladii kuntum tuucaduun soo maanta maalintiinima idinkaa iskale waxaan kale way iska yimaadeen walaa kaanaa mubcaduun kolkaa dadkii qada'an wa qadaran uu ugu hormaray wanaag waa laga fogeynaya wa fii qowlihi eebba hadalkiisa gudihii ayuu qadlihii qadarkii ku sheegay uu yidhi walowlaa lawduna wa tamani laaduna waa nafyi wixii in la yeela ay ahayd laakiin la yeelin baa lowlaa la yihaa macnuhu waa maxay low haddii la yeeli lahaa laa hadda lamaba yeeline ninkan beer fiican baa u baxday beertiibuu galay mid kaloo mu'mina la socday markaasuu beertii markuu arkay beeraadu dhaqan ayuu faanay ma adunnu an tabiida haadihi abadan buu yihi gurigaaba markaasaas leedahay maa walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah haddaba kelimatu maa shaa allah waa xirxirkii u weynaaw markaad aragta waxa fiican maa shaa allahu ha caradini ha cadaadini ha xasdin bismi illaahi maa shaa allah kifaayo kolka tacajubkaas aada eebba u muujisay ee tiri waxaan wax eebba doonay wey caqiidadii iimaanka arag waxaan fiican eed la yaabayso ilaahaa doonay sida inuu noqdo adigii iimaan bay ku noqotay isna ilaalin bay u noqotay iyo alla xusuusin kolka ninkii baa la yidhi walow haddii la yeeli lahaa laa hadda lamaba yeeline id goortii aad dakhalta gashay gurigaa ba-ye jannataka beertaada markaad gashay qulta maa tiraahid maashaa allah haadaa beertaan iyo say u baxday iyo barwaaqada ku taal iyo fiicnaanteeda iyo siday aafa uga badbaaday maashaa allah eeba wuxuu doonay wey maa tiraahid haddana laa quwa xoog wax lagu meel marsado ma jiro ilaa bilaah xoog eeba maahane maa tiraahid wey haddaad dhihi weyday beertii waa baabaaday wa fii qowlihi eeba weyne hadalkii gudihii qadihii iyo qadarkii ayaa lagu sheegay wamaa kunna ma anan ahaaneen linahtadiya kuwa hanuuni lahaa lowlaa an hadaana allah ahlu jannihii wey kolkay jannadii iyo barwaaqay tageen bay leeyihiin jannada inaan ku haluuno oo nimaadno waxaa qadaray eebbe adduunka markaan joognay uu waddadii jannada gashay ahayd iimaan suuban iyo camal saalixa ah, yuu nagu hanuuniyey hanuunkii adduunka hadduusan ahayn kan maanta ma dhacew markaa arrintaas ay isugu xiran tahay arag markuu eebba jannada tilmaamayo sayahdiihim wayuslixu baalahum wayudkhiluhum ljannata carafahaa lahum intuu hanuuniyo oo garqabto yaa qool la arkaba xaafadoodii ee baageynayo wamaa kunna maanan ahaaneen linahtadiya kuwa adduunka haddaan joognay iimaan iyo camal suuban ku hanuuni lahaa haddaan qadaan waqadaran uusan eebba noo xukumin noona jaangoynin inaan hanuunno ma hanuunneen wey wamaa kunna maanan ahaaneen fi dunyaa ikhbaaru rasuulihi warkii eebba haddaan dhegaysanay bal warka rasuulka uu qadih iyo qadarka ka sheegayna aynu dhegaysano ikhbaaru rasuulihi eebbaweyne rasuulkiisa waramidiisii sala allahu calayhi wasalama can daalika qadaha iyo qadarka uu ka waramay maa daliil naqli ah fii qowlih inaga abuurideennii hawsha laga maray dhegeysa wuxuu rasuulka yidhi ina axadakum idinka qofkiin yujmac waa la kulmiya khalquhu abuuridiisa fii badni ummihi caloosha habarta adooga kistii la jirtay meeshaanuu ku daadiyey habartana kistaadii ay soo daadisay labadii kisaa isku dhegay calooshii habartaa la ysugu geeyey kolka afartan arbaciina yowman afartan beri ayaa caloosha habarta lagu ururinaya nudfatan isagoo dhacaankii ah labadii dhacaan ee isku darmay innaa khalaqna alinsaana min nudfatin dhacaan saas uma badno kelimatu nudfa yaraan bay kutinaysa waxoogaa dhibica wey amshaajin barax ah waad ogay habarta ka timid amshaajkii taas waa fii suurati dahri fii suurati taariq falyadur ilisaanu mima khuliqa khuliqa min maain daafiqin yakhruju xaggee min beyni sulbi adooga dhabarkiisa wa taraayibi kalxamaha hooyada idan afartan beri labadii dhaxan aa ilmagaleenkaad xaalaysa afartankiiyaa dhammaatay tuma ka gadaad yakuunu wuxuu ahaadaa calaaqatan xinjir afartan beri ka bacdi mithla daalika afartan kale siddeetan wey laba bilood iyo labaatan tuma ka gadaad markay afartankii dambe dhammaato yakuunu wuxuu noqdaa mudqatan cadhilibootu rijaa oo isqabsaday mithla daalika afartan kale afar bilood wey boqol iyo labaatan habeen wey humma kolkay intaas dhammaata ka gadaal baa yursal la diraa ilayhi axadkii calooshaa bartaa loogu diraya almalak kolkaa dad buu noqonaya waardiyaa la saaray xaggee weeye meesha ilma galeenkaa barta gudaheedii wey sida lagaaga warqabo ama lagugu dadaalo arag alcinaaya almurakaza dadaal dheeraada wey kolka malagu intaa mar la arkaba yaa rabbi nudfatan buu lahaa afartan ha gaaro yaa rabbi calaqatan afartan ha gaaro yaa rabbi mudqatan afartan ha u dhammaato kolkaasaa malagii amar la siinayo uma yursal waa la diraya ilaahi axadkii almalaku malagii waardiyaha ahaa ilmogaleenka isaga kula dadaalayay ayaa la diraya fa yanfuuq malagiibaa afuufaya fiihi axadka aruuxa nafta waa la suureeyey naftiina waa lagu afuufa goortaas ayaa wayu'mar malagii waxaa la farayaa biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin erayaal afare dhigidood maxay afartu yihiin bikatbi risqihi intuu adduunka ku nolanayo xadkaan wakhtigaasoo masruufa u bilowday dhiigga habartu cunaayo habarta dhiiggii bil walba ku dhici jiray ilmaha hadduu guntamo caloosha galay waa joogsaday dhiiggii ilmuhu masruuf u noqonayo waaratan saacadduu dhashay ilmaha bishimihiisa waa madow yihiin madow guduud waa dhiiggu cunayu saxadaasuu xaarayo inuu wax uni jira arag welina adduunka wax kuma darsan afkiisa barax laguma qaban mal buu dhigayo dhiiggii marka bal qudratullaahi alqaadir haloosha hadduu ku jiray dhiiggii baa lagu masruufayey wuu dhashay marka maxaana dhiiggii loo bedelay intuu ka nuuga kolkay nuugmadii dhammaato kolkaasa habartay dhiiggii helaysa oo uu toos uga imaanayo jeedinta adigoo ilmagaleenkii gudihiisa ku jira baa wejigaaga laga dadba dhabarka la aadinayo maxaa lagu diidaya jidkii saxaradaa kuu dhow soo mari lahay iyo kaadida tan laysaga celiye ma lehe waxaas hadday sanka ku dhuftaan waa baktinla koraa loo jeediyey gafuurkiisa cirkaa la aadiyey derbigu haysta wuxuu soo gadoomayaa oo afkiisa hoos soo maaraya saacadu dhalanayo ilmihii waa soo gadoomaya waa kana waa soo socda markaas markaasna yaa xaari karaoo kaadin karaba sida waxaa loo kala agaasima arka bikasbi risqihi masruufkiisa waa la dhigayaa uu ku leeyahay adduunyada wa ajalihi amriga maalmuhu noolaanayana waa la dhigayaa wa camalihi hawshuu qabanayana xuniyasan waa la dhigaya wa shaqiyin aw saciidin labadaa kuu yahay shaqi ahlunaara miya oo gaala ama saciid mu'mina ahlu jannaa miya afartaasaa la dhigaya markaasaa rasuulku yidhi fawaladii eebba weynaan ku dhaaran laa ilaaha garmid lagu caabudo usan hayruhu isaga maahaana mid kalaba ahayn ina axadakum idinka qofkiina ayaa la yacmal camal falaya bicamali ahli ljanna jannada dadkeeda camalkooda oo iimaan saxiixa iyo camal saalixa ayuu samaynaya umana qorna janno xataa maa yakuun ilaa uusan ka ahaanin beynahu isaga iyo wa beynaha janno gelideeda ilaa diraacun waa maalmaha ximrigiisii u dambeeyey jannadii dhudhun uu usoo gaaray fa yasbiq waxaa dheeraynaya caleyhi korkiisa alkitaabu shaqinimaa u qornayd fa yacmal xusulkii inta ka dhinay maalmihii ximrigiisa u dambaysay ayuu wuxuu camal bicamali ahli nnaar naarta dadkeeda camalkeeda alkufru waalmacasi fayadkhuluha markaa naar buu gelayaa wy wain axadakum qofkiina waa kan laa yacmal adduunka wuxuu ku samaynayaa bicamali ahli nnaar gaal buu ahaanay abuubakar aabihii <coughs> cusmaan baa la ohan jiray kunyadiisa abuuquxaafaa la ohan jiray siddeetan iyo wax la jiro kusoo islaamay bal intuu gaal ahaa arag siddeetan sana isdhiman waayey fatxi maka baa nabiga loo keenay korkiisaa tin madow laga waayy isagood mooda neef waxaadha caddaynkiisa markaasaa rasuulku yidhi abuubakar maxaad u keentay duuqa anaa u imaan lahaa yaa rasuulallaahi imaatin loo yimaad ah, isagay waajib ku tahay waa ka odagii ashhaada odagii loo qabtay waa islaamay cusmaan abuuquxaafa abubakar adoogiis wey markaasaa nabigu yidhi garkii iyo madaxii iyo markuu dhowri waayey hayiruu haadihi timahan cad waa lagu barxa bedela wajtanibu sawaad madowgay ka yimaadeen aan loo naqin waa la guduudina ama awlaa laga dhiga laakiin la madoobeyn ma idan intaas gaalaha la yacmalu bicamali ahli nnaari siddeetan sanuu gaalaha uma qorno marka waa cusmaankaasoo kale jannaa u qoran xataa maa yakuunu ilaa asan ka ahaanin baynahu isaga wa baynaha annaar ilaa diraacun waa siddeetan jir afka inuu kala qaado oos naar iska tago ayuunbaa u dhinay fayasbiq waxaa hormaraya caleyhi korkiisa alkitaabu saciidnimo ayaa ugu tiilay fayacmal maalmihii u dambeysay wuxuu camal falay bicamali ahli iljanna jannada camalkeeda dadkooda alimaanu saxiix waalcamalu saalix fayadkhuluha jannuu markaa gelaya wa fii qowlih nabiga hadalkiisa caleyhi korkii assalaam nabadgelyo haatee iyo cabdillaahi bni cabbaas uu nabiga u yidhina qadiya qadarkuu ku sheegay wuxuu nabiga ku yidhi aada u dhegeysta yaa khulaam igaari hooy ilmaadeer wey nabiguu la joogaa gaadiid buu la fuulaa si gaaruu ula hadlaay dad kale lama joogo wuxuu ku yidhi yaa khulaam khulaam waa taqaanaan annaa yakuunu lii khulaama ilmaha darashay wey wuxuu ku yihi nabiga inii ucallimuka yarow waxaan ku barayaa kelimaatin erayo u fiirsa kelimaadkaas aan ku baraya kow wuxuu nabiga ka bilaabay ixfad illaaha eebba weyne ilaali sida eebba loo ilaaliya waa sidee waxaa loo ilaalinayaa awaamirtuu ku faray iyo nawaahiduu kaa reebay labadaad ilaalinaysa eebba meel kuu jooga oo aad taqaanid ood waardiye ka qabani ma jiro idan maxaa la ilaalinaa tacaaliimtiisii tawjiihaadkiisii awaamirtiisii nawaahidiisii alla ilaalina wuxuu ku faray hadda yicin la ekaaw wuxuu kaa reebay hasan kugu arkin ka fogow tanuu ka bilaabay nabiga ereyadii uu u lahaa cabdullaahi ibni cabbaas ixfidillah eebba weyne ilaali maxaa la hela haddii eebba la ilaaliyo yaxfadka adigana wuu ku ilaalina oo adduunkana ciqaab iyo dhibaatuu kaa ilaalina aakhirana cari cadaab buu kaa ilaalinaya ee eh, adiga horta ilaali mar labaad ixfaadiillah eebbaweynaa ilaali awaamirtiisa iyo nawaahidiisa iyo shareecadiisa tajidhu eebbaweyne waxaad ka heli tujaahaka hortaada wey hawshaad u muhatoo rabtaba isagaa kula qabanaya ee marka hore adiga ka xarig xiro oo ilaali oo baari noqo oo ku xirnaaw eebboobaahdhe tajidhu waa helaysaa tujaahaka hortaada jumlada saddexaad dhegeyso cabdullaahi buu nabiga la hadlayo gaayatu tawxiid walikhlaas wey idaa sa'alta haddaad tuugtamaysid fas'alillah eebbaweyne tuug maxaa jira yaa waxaysoon asaga ahayn ma wax waxaysoon aabaahayn baa jira haddaba wasalullaha min fadli waxa la baryaayana eebba waa inuu noqdo kolkaasuu yidhi idaa sa'alta haddaad tuugtamaysid fas'alillah eebbaweyne tuug isagaa wax walba haysta waxaan isaga ahayn oo waxaysamaba jiraan fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay wa ilayhi turjacuun ilaah tuug wey haddaad tuugtamaysid waxaad tuugaysaa eebbaha noqdo allaahu yaqdabu in taragta su'aalahu wa baniya aadam xiina yus'alu yaqdab farqiga arag laa tas'alanna ha weydiisan baniya aadama xaaja waxtana ood leedahay bani aadam ha weydiisanin was'ali iladii abwaabuhu laa tucjab biyatooni male albaab xiran male waa furan yahay kolka axadkan wax walbana haysta albaabkiisana furan yahay weydiiso kan albaab kale ee biyatooniga leh haddaad tidhaa hebel awey waa lagu qoorgama luqunta ayaan lagaa jebinayni iska dhaaf waxsilaato see wax u dhahaysta allaahu yaqdab eebba waa in taragta su haddaad tugmadiisa ka tegtid waa ku caroonaya farqiga arag wa baniya aadamna xiina yus'alu yaqdab waxay si hadiilaya u kuulaana maadaa ii dhibtay kolka waxaan banaanka ka mar kolka tilmaanta nabiga arag idaa sa'alta haddaad baryoota maysid fas'alillah eebba weyna bari waa kugu jeclaanaya isagaaba ku amray waida staxanta haddaad kaalmiya gargaar iyo gacnu baatid fastacin billah eebba ka kaalma jari isagay awood u dhantahay makhluuq daciifa oo adoo kalaa lagama yaabo inuu kaa dhib badan yahay maxaad uga kaalma jarin waclam waxaad ogaataa daliilkii wey aan u dan lahayn waxaad ogaataa ana alumma uun idaylkii low ijtamacat ummaddu hadday kulanto calaa an yanfacuuka inay ku taraan bishayin shay inay ku taraan lam yanfacuuka waxba kuma taraan ilaa bishayin shay unbay ku talaan qad katabahu llaahu eebbaweyne shaygii uu dhigay laka adiga wain ijtamacuu hadday ummaddu kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan korkeed ku kulmaan bishayin waxun kugu dhibaan lam yaduruuka ku dhibi kari maayaan ilaa bishayin waxbay kugu dhibi karayaan qad katabahu llaahu waa qadihii iyo qadarkii eebba uu dhigay calayka korkaaga ruficat ilaqlaamu qalamyaalihii waxaa lagu dhigaayey koraa loo qaado wax la dhiga male wajafat isuxuufu warqadii wax lagu dhigay waa angegeen wa fii qowli nabiga hadalkiisana khadiya qadarkiiyuu ku sheegay inamaa ina awala maa shaykan ugu horreeyey khalaqa allaahu eebba weyne umay tacaalaa korahaye alqalam nuun walqalami qalamkaasaa wax eebba uma u horreeyey markaasaa faqaal eebba yidhi lahu lilqalam wuxuu u yidhi uktub qalamow dhig faqaala qalamkii yidhi rabbi yaa rob aniga rabbigayow wamaadaa aktub maxaan dhiga qaala eebbaa yidhi uktub waxaad dhigtaa qalin maqaadiira kulli shay wax la arka dhammaantii jaangooyadiisii dhig xataa taquumu saaca xataa taquuma saaca ilaa saacadda qiyaamo ay ka joogsanayso wixii dhici lahaa dhig qalinkiina waa dhigay lawxulmaxfuudkaana lagu dhigay kolka lawxulmaxfuudka iyo qalamka iyo abuurid horreeyey waxaa horeeyey laaxulmaxfuud arshiga ayaa ka horeeyey kolkaasaa lagu dhigay wa fii qowlih eebba weyne hadalkiisa gudihii fii qowlihi rasuulka hadalkiisiina uu ku sheegay iyo qadarkii sala allahu calayhi wasalama ixtaja waxaa murmay aadamu aadamkii laga beermee idil iyo wa muusa nabi muusaa murmay dood qiimi badan ayaa nabi muuse iyo nebi aadam dhex martay waxaa furay oo hadalka bilaabay muusa sidii u hadlay quruxda muuse maqal qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi yaa aadam oda aadamow anta adiga aadama a abuuna san u dhannahay axadkaan ka beeranay eena dhalay waa adiga hase yeeshe eedaan ku haysanaayo khayabtana waadna hoojisay maxaan idinka haleeyey wa akhrajtana waxaad naga bixisay min aljanna jannadaad ku dhex abuurnayd adaan naga bixiyey eeddaasaad naga gashay adoogayna waa tahay faqaala aadam sida muuse loogu korbuwa maqal warkii muuse fiicnaa warka fiicnaa kana faqaala aadamu aadam wuxuu yihi anta muusa muuse soo adiga ma haa muusan ahayu istafaaka allaahu eebbaa ku doortay soo maaha bikalaamihi fii suurati alacraaf yaa muusa inii astafaytuka cala annaasi birisaalaati wa bikalaamihi fakhud maa aataytuka wa kun min ashaakiriin istafaaka allaahu eebbaaba saan kugu doortay haddana bikalaamihi inuu eebba kula hadlay waa khata eebba waa dhigay laka adiga muusa atawraat kitaabka tawreed layihaah buu biyadihi eebba gacantiisa kuugu dhigay adigoo sidaasa maa taluumuni aniga hadda ma i dagaashay calaa amrin wax korkiisa aad igu dagaashay qadarahu llaahu eebba uu waxaan jaangooyey calaya aniga aadama korkayga qabla an yakhluqanii intuusan eebba iuumin wuxuu eebbaweyne korkayga ku fuliyey oo ku xukumay biarbaciina caaman afartan sano ka hor aada igu dagaalimiya waa masalatu alkhadlaa waalqadar muuse waa lagu korbuubay nabiga garsa suuu naqay dhagayso fa xaja aadamu waa gar helay muusa wuu ka gar helay oo waxaan ilaah qadaraad anigii igu dagaalaysaa miya fa aadamu aadam baa gar helay muusaa ka gar maa qadlihi iyo qadarkii wa fii qowlihi hadalkii nabigana lagu sheeg qadlihi iyo qadarka caleyhi nabiga korkii assalaamu nabadgelyo ahaatee fii tacriifi iliimaan iimaanka tilmaamidiisii ayuu nabiga yihi an tu'min wa inaad rumaysid billaahi rabbiga gar lagu caabudo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisii qiimiga badnay aan soo sheegnay waa inaad rumaysid wa kutubihi kutubtii eebba dejiyey waa inaad rumaysid waa soo sheegnay wa rusulihi waa inaad rumaysid akhyaarteeda bedelay waa soo sheegnay walyawmi maalin waa inaad rumaysid alaakhiri dambaysay shalaan sheegnay wa tu'min waa inaad rumaysid bilqadari jaangooyada eebbe khayrihi haddii wax fiican uu eebba kuu qadaro iyo wa sharihi wax dhiba oo ku dhiba hadduu kuu qadaray inaad labadaba rumaysidu wa fii qowli nabiga hadalkiisa gudihiisana qadiya qadarkiibuu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yidhi icmaluu shaqeeya fa kullun qof la arkaba muyasar waxaa loo fudaydiyey limaa wixii khuliqa lahu loo umay oo qad iyo qadarkii wey shar iyo khayr wixii loogu talagalay baa adduunka u sahlan wa fii qowlihi hadalkii nabigana qad iyo qadarkii buu ku sheegay sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi ina annadra ballan eebba lala galo laa yarudu qado-aan xukun eebba ma naqow kolka markaad leedahay ilaa wadaad saas ii yeeshid amaan saas ka badbaado amaan saas yeelo neefaan qalaya waa soomaya waa cumraysanaya markaad leedahay qadihii eebba nadarka naqi maayo idan nadarku waa makruuh min xaysu wa marka hore haddiise la nadro in la ofiyaa waa waajib camal saalixa wey ina nadra nadarkii ballanka eebba laga galayay shardiga laga xiranayey laa yarudu qadaa'an guddoon eebbe ma naqa wey wa fii qowlihi nabiga hadalkiisiina qadr iyo qadarkii buu ku sheegay sala allahu calayhi wasalama licabdillaahi bni qays abuu muusa alashcari wey baa nabiga wuxuu ku yidhi yaa cabdallaahi bna qaysow alaa ucallimuka ma waanan ku barayn kelimatan erey ma waanan ku barayn hiyo kelimada min kunuusi iljanna jannada istooradeeday ka mid tahay maxay tahay kelimadii waata laa xawla xeelad wax lagu suubsado lama hayo ama ma jirto walaa quwata xoog wax lagu maquunsadaa ma jiro ilaa billah eebbaweyne xooggiisa iyo xeeladiisa maahaan qadih iyo qadarkii wey kelimadaas baa min kunuusi iljanna ka mida jannada istoradeeda wa fii qowlih rasuulka hadalkiisiina qadih iyo qadarkii buu ku sheegay sala allahu calayhi wasalama liman qof qaala yidhi maa shaaa allaahu eebbaweyne wuxuu doono washi'ta adiga rasuulka addoontid buu ku yidhi nabiga waa la dagaalamay siduu tawxiidka nabiga ugu faayaaray qul waa gaftaye waxaad tidhahdaa maashaa allah waxdahu eebba keligiis wuxuu doono aniga mashiicadayda teebbay ku xihan tahay wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah waa tii la yidhi kolka markuu ninkan maashaa allahu washiita waxaad adiga iyo alla doontaan markuu yidhi yuu nabiga yidhi qul waxaad tidhahdaa maashaa allaahu eebba wuxuu doono waxdahu keligiis saddex daliilka naqliga u dambeeya qadiya qadarka waxaa weeye iimaanu mi-atil malaayiin malaayiin boqoladood rumaynay rumeeyeen kana mida min ummati muxamed nebi muxamed ummaddiisa ka mida sala allahu calayhi wasalama min culamaa aqoon-yahano diineeda wa xukamaa abwaano murti dhuuxa wa saalixiin addoommo suusuubana iyo wa kayrihim in kale ayaa biqadaa'iillah rabbi xukunkiisa rumeeyey tacaala korhaye iyo wa qadarihi jaangoyntiisa iyo wa xikmatihi mursidiisa iyo wa mashii'atihi doonistiisa wa ana kulla shayin shay la arka dhammaantii sabaqa wuu ku hormaray bihi shayga cilmuhu eebbaweyne inuu ogaado ay hormartay oo wajalaa uu ku dareersaday bihi shayga qadaruhu jaangooyadii eebbe taasay rumeeyeen wa ana kulla shay wax la arka kulligii waxay rumeeyeen sabaqa inuu hormaray iyo wax la arkaaba cilmuhu ogaan eebba uu ogaaday ayaa wax walba ka horeysay wajara waxaa ku dareersaday bihi shay la arkaaba qadaruhu jaangooyo eebbe wa annahu arrinka wuxuu yahay laa yakuunu marnaba inuusan ahaanayn fii milkihi eebbaweyne boqornimadiisa gudaheeda ilaa maa wax maahaane uu yiriid eebba doono wa annamaa waxa uu shaa eebba doono maa kaana ahaanaya wamaa lam yasha wuxuusan eebba doonina lam yakun horena uma ahaan hadeerna ahaan maayo dibna amau ahadaa lama le wa ana alqalama qalamkii eebbe jaraa waa dareersaday bimaqaadiiri kulli shay waxa la arko dhammaantii jaangooyadii baa qalamka eebba qoray ilaa qiyaami saaca saacadda dhiciddeeda intii laga gaaro intaa waa aladila alnaqliya aladila alcaqliya waatana aladilatu alcaqliya daliilyaalka caqligaa waxa weeye kow ina alcaqla caqliga laa yuxiilu ma diido shay-an wax min shani alqadaa qadaha eebbe ka mida xukunka eebbe iyo waalqadari jaangooyada eebbe iyo waalmashiicati doonista eebbe iyo waalxikmati murtida eebbe iyo waaliraada doonidda iyo watadbiiri maamulka caqligu ma diidayo bal ilcaqlu caqligu yuujibu waabuu waajibinaya kula daalika intaynu soo sheegnay idaylkeed baa caqligu waajibinaya wa yuxatimuhu waa goynaya caqliga limaa liajlima kii darti buu caqliga la goynaya oo la waajibinaya lahu u sugnaaday min madaahira muuqaaliyaal baarisatin bannaan aala fii hada alkowni adduunkan oo kana gudihiisow laba daliilka labaadee caqligaa waxaa wey aliimaanu rumayn bihi eebba weyne la rumeeyo tacaala eebba korahaye wa biqudratihi eebba weyne awooddiisii la rumeeyo yasalzam rumayntaa qudrada la rumeeyey iyo eebba jiridiisa waxay wadataa aliimaana rumayn biqadaa'ihi xukunkiisa la rumeeyo wa qadarihi jaangooyadiisa la rumeeyo wa xikmatihi murtidiisa la rumeeyo wa mashiicatihi doonidiisii la rumeeyo bay keenaysa ee intaad jiridiisii rumaysay qudradiisiina rumaysay rubuubiya uluuhiye rumaysay inaad xukunkiisa iyo awooddiisa diidid maya caqliba ma aha alimaan rumay bihi billah eebbaweyne la rumeeyo tacaalaa korahaye wa biqudratihi awooddiisa la rumeeyo yastalzam wuxuu laasimsanaya alimaana rumayn biqadaa'ihi xukunkiisa la rumeeyo wa qadarihi yaangooyadiisa la rumeeyo wa xikmatihi murtidiisii la rumeeyo wa mashii'atihi rabitiisa iyo doonidiisa la rumeeyo saddex daliilka u dambeeya daliil yaab leh oo caqli ah wey qadar iyo qadarkiina daliilkan dambe caqligaa baad aada ugu fahmi doonta muintiska aqoon-yahankaa hawl markuu samaynayo masaajidkanoo kale ka soo qaad baa dhis la yidhi horta hore warqad buu qaadayaa yar masaajidka shakligiisii iyo bidhaantiisii uu warqad yar oon midaan ka weyneyn masaajidka intaan baaxad leeg ama cimaarad ka sii weyn ama qasri boqor loo dhisaayo ayuu wuxuu ku qorayaa warqadan oo kale markaa waxa dhisanaya dhagax lama hayo fari kama qado laakiin wuxuu qorayaa shakliga loo rabo ay ku iman doonto buu jaangooyo warqad dusheed saarayo warqaddii markuu saaraa camalkii la bilaabaya godkii la jeexaya warqaddii buu ka eegaya dhismadii weyneyd baa dhamaystirmaysa iyadoo ku timid warqaddii idan warqaddii maxay noqotay wax ligayay saynu u fahamno waa qadi iyo xukunkii wey dhismadiina maxay noqotay qadarkii jaangooyadii idan seebaa u diidaa qadi qadarka idaa kaana almuhandis hadduu yahay farsamo yaqaan almicmaari handasada noocyo badana dhismada hadduu yahay ninkakan muhindis dhisme yarsumu wuu calaameeya calaa warqatin warqad korkeed sagiiratan yar ayuu wuxuu ku kordhigayaa rasman sawir liqasrin guri weyn min alqusuuri ka mida wayuxadid wuxuu jaangooynayaa lahu qasrigii zamana injaasi waad maqashaa idaacooyinka mashruuci weynaa ee la samaynayay intaasoo bilood buu ku dhammaanaya ama intaasoo sano intuu warqad ku dhigo wuxuu leeyahay fulintu waxay kallifi doontaa intaas kolkaasaa waxaana shakligii ku soo baxaya markii la dhiso muddadiina ku dhammaanaya wayuxadid wuxuu u koobayaa lahu qasriga zamana injaasihi goortuu dhammaanayo huma yucmal kolkaasaa la camal falaya calaa binaa'ihi gurigii dhismaysa korkeeda falaa tantahi ilmudda muddo ma dhammaato allatii muddada xadadahaa uu muhundiska taabtay ismagacaabay xataa yakhruja alqasru ilaa gurigii uu ka baxo min alwarqa warqadii uu ku yaalay ee lagu jaangooyey ilaa xayaasi lwujuud adduunka meel kamida ayuuba ku yaallaa wa tibqa ma shay daboolkiibuu ku yimid rushima lagu warqadeeyey oo lagu qoray cala alwarqa warqada korkeeda sidii loogu qoray buu ku imaanayaa bixaytu si laa yanqusu shayun uusan ka dhinnayn sidii loogu talagalay wa in dalla haba yaraadee siduu wax ku xariiqay ayuu ku yimid walaa yasiid wax dheeraadoo ku darmayna ma leh fa kayfa sideeba yunkaru loo dafira cala allaahi eebbaweyne korkii an yakuuna inuu eebba ahaado qad kataba mid dhigay maqaadiira alcaalam caalamka jaangooyadiisii ilaa qiyaami saaca saacadda qiyaamo joogsigeedii laga gaaro suma ka gadaal bikamaali qudratihi eebba weyne awooddiisa dhammaystirnaanteeda iyo wa cilmihii aqoontiisa dhammaystirnaanteeda ayaa yakhruju waxaa soo baxaya daalika almuqadar wixii la jaangooyey tibqa ma shay daboolkiibuu ku soo baxaya uu qadarahu eebba u jaangooyey fii kamiyatihi tiradiisa iyo wa kayfiyatihi habkiisa iyo wa zamaanihi waktigiisa iyo wa makaanihi booskiisa wa maca alcilmi iyadoo la og yahay bianna allaha eebbaweyne tacaalaa korahaye calaa kulli shay wax la arko dhammaantiis korkiis qadiirun eebba awooda inuu yahay wallaahu aclam